bismi llahi rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed <clears throat> rabbi ishrax lii sidrii waysir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximahu llah walmafcuulu lahu mafcuulu lahuga weeyaan wa huwa mafcuulu lahugu almasteru waa master masterkaasoo almucalilu cilaynaya lixadatin ay lixadati caamilihi caamilkiisa masterkiisa ayuu cilaynaya mucalilka oo shaaraka la wadaagay huwa mucalilku xadadka waqtan xagga waqtiga la wadaagay wa faacilan faacilkana la wadaagay wadaalika tusaale naxu qumtu waan istaagay ijlaalan weyneyn laka adigaan ku weyneynayo fain faqada hadduu waayo almucalilu mucalilku haddii uu waayo shardan shardi haddii uu waayo jurra waxaa lagu jarayaa bixarfi tacliili xarfi tacliil baa lagu jaraya wadaalika tusaale naxu qowlihi tacaala khalaqa ilaahay waa abuuray lakum ay liajlikum idinka dartin ayuu u abuuray ma fi lardi jamiica iyo wa qowli shaaciri waa inii aniga latacruunii waxa igu soo darido oo idaboosha lidikraaki xasuusashadaada darteed hizatun qabandhacyo iyo gilgilasho iyo wa qowli shaaciri faji'tu waan imiday walxaal qad nadat ay siibtay linawmin liajli nawmin hurdo darteed hiyaabaha dharkeygii ay siibtay sheekhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu ka bilaabayaa mafaaciisha kii labaad waxaynu soo qaadanay mafcuulka loo yaqaano almafcuulu bihi wuxuuna ahaa isaga uga hadal badnaayo munaaduna isagu kamid ahaa waxaa kaleynu qaadanay mafcuulka loo yaqaano mafcuulun mulaqana xale baynu qaadanay waxyaalihii annawaaib can ilmasder aw can ilmafcuul mulaqna xale soo dhamaystirnay halkan sheekh wuxuu ka bilaabaya mafcuulka loo yaqaano mafcuululahuga markaa mafcuullahu sheekhu wuxuu yihi wahuwa lmasderu waa masder waxa fiican weliba in lagu daro masterkaasoo alqalbiyu qalbi loo nisbeeyey oo qalbiga ayuu ka guntama oo u ka go-aa masterkaasoo almucallilu cilaynaya lixadain ay lixadai caamilihi caamilkiisa xadadkiisa ayuu cilaynaya jumlada shaaraka ihi waa jumla xaaliya waxaynu ka xaalaynaynaa mucalilka raabidkuna waa faacilka shaaraka ku jira waana damiir u noqonaya mucalilka damiirka mansuubkiina xadadkaynu u celinayna shaaraka qad shaaraka xaal uu la wadaagsaday ay huwa mucalilku hu xadadka waqtan xagga waqtiga iyo faaciln agga faacilka waxaa kaloo oran karnaa shaaraka qad shaaraka xaal uu la wadaagsaday ay huwa xadaku ya kolkaa waxanu ka dhiganaa xadad xadadkaasoo shaaraka dhe sifo ka dhig xadadkaasoo shaaraka la wadaagay ay huwa xadadku hu mucalilka damiirkan baariska ana mucalilka u waqtan xagga waktiga iyo wa faacilan xagga faacilka marka ko waa almasder shuruuطu jawaasi nasbi اlmafcuuli lahu hamsatun mafcuullahga in la nabiya waajib maba ahaba sheekhow la soco in la nabiyo horta waajib maba ahaba saxiix walala taa waynanu isla ogaano marka mafcuullahga nabin mafcuullahu waa la dhahdaa mafcuulu liajli waa la dhahdaa mafcuulu min ajli wa la dhada intaba isagun ba iskale ha ku khaldamina marka marka la nasbinayo nasbahaasi waa iska jawaaze shan shardi baa loo shardiya ah, shuruudu jawaazi nasbi mafcuuli lahu hamsatun ashard اlأwl an yakuna masdera waa inuu yahay masder waa shardi haddee la waayo ka waran dee la nasbin maayo masdernima haddee la waayo dee la nasbin maayo washard الthani an yakuna qalbiya mid qalbi loo nisbeeye waa iny qalbi waan waxaan ka guntamayo washard الthalith an yakuna mucalilan mid mucalil ah oo cilaynaya xadadka caamilkiisa waa inuu yahay de tusaale ahaan qumtu waan istaagay ijlaala weyn lima qumta baa laga ohan kara oo maxaa isku istaagday waa inu tacliiliyo mucalil weyne de ijlaalan maan isku muna mucalil ahayn ficitaankii caamilka ahaa muna isagu celinin waa mucalil saddex shardiga afraad waa an yakuna mushaarikan fi lwaqti xadadkiisa waa inuu kala wadaagayo xagga waktiga ay dhacayaan shardiga u dambeeya ee shanaad waa an yakuna mushaarikan fi lfaacil faacilkana waa inuu kala wadaago shantaa shardi waa in la helo shantaa shardi waa in la helo haddee la waayo ka waran shantaa shardi mid kamid ah hadee la waayo jura bixarfi tacliil jura bixarfi tacliil xarfu tacliil baa lagu jaraya waxa ficnaan lahayd inu idhahdo jura bixarfin min xuruufi tacliil saasaa ficnaan lahayd oo eeg xarfu tacliilka keliya wuxuu noo tusaaleeyey laam de xarfu tacliilku laam keliya ma xarfu tacliilku waa misa xuruf tacalluq hamza ya xuruf tacliil xuruf tacliil hamza ya xarfu jar baa la yidhi keyd ma xarfu jar ba xarfu ixtira jurra baa la yidhaha jurra waxaa lagu jaraya baa la yidhi bixarfi tacliil xarfu tacliil baa lagu jaraya de ya maxaad isha ma saddex baa waxba dib udhigarta soma markaa meelasad ku qiyaastay waaya ay caddaan iyo kayd maxafijir ba kolkaa idna way ku jirtaa soo ma haye labadaasa xuruf tacliilku waa afar weeyaan waxa weeyi eh, waa laamtan iyo min iyo fi iyo ba weyan waa laamtan iyo fi iyo min iyo alba kutub damandhood ku arki doontaan waxaad eegi kartaan xitaa markuu mafcuululowga u sharaxayo ibn caqiilku laftiisa bal ka eeg car xuruuf tacliilka uu kuu sheegaya uu kuu dhigaya marka afartaba uu kuu dhigaya xitaa wuxuu kuu dhigaya mid kasta isagoo shardigii waaye ibn caqiilku mid kasta isagoo shirkigii waay buu kuu dhigaya marka xuruufu tacliilku waa allaamu wa min wa fi walba intaa wey admina ku qoran a ah, waaya markaa haddee laga waayo mucalilka eeg mucalilka mucalilka waay waa masterka de haddee shardi laga waayo mucalilku waa kan baabkiisa aynu usocnaba daca waa mafcuulkeed haddii laga waayo hal shardi oo shantaa shardi kamid a ila shan shardi baynu u xidhne xarfu tacliilkaasa lagu jaraya marka waynu fahnay soo ma khalaqa lakum eega lakum de waa tacliil lakin maxaa laga waayay le kumtama mukhaaabiinta weyaan de mster ma umtmimdrb may wainii latacrunii lidhikraaki hizatun latacrunii laamku waa iska laamulmusxaliqi moogta tacruni waxa igu soo dariyeysa masterkiina waa dhikraaka waa isku mid waktiga kusoo diriyaysii waktigaasi iyo waktiga xusuusta laakin faacilkooga baaldaa kala duwan tacruni faacilkeegu waa hizatun lidikraaka faacilkeeguna ya waa master loo idaafeeyey faacilkii waa mukhaaabka waa qob dikraaka weyaan master mudaafin lifaacilihi watumim lidikri iyaaki bay noqonaysa saxiix eh, ta dambana waxay ku kala duwan yihiin faacilkii wuuba midoobay oo oh, nadbat linawmin taa weeyaan faacilkii wuuba midoobey laakiin waxaa meeshii dhiman waqtu khalci hiyaab waktiga dharka la siibaya muqadamun cala nawm waktiga hurdada iyo waktiga dharka la bixsan iyo hurda loo diyargarooyo ka horeeya de horta markaad diyaargarowda dharki dharkii hurdaad la soo baxid la seexda sooma s watiba maha de waktiga inay ka markaasa shari doon welibu soo wada taasuu ka waramaya sheekhu wuxuu yidhi wlmafcuulu lahu mafcuulu lahugii weeyi xaggii hore ku cadaf wa huwa mafcuulu lahu almasderu waa masder masderkaasoo alqalbiyu qalbi loo nisbeeyey masderkaasoo almucalilu cilaynaya lxadain ay lxadai caamilihi caamilkiisa msderkiiscaamilkiisa xadadkiisu cilaynaya shaaraka qad shaaraka xaal uu la wadaagay ay huwa mucalilku hu xadadka waktan xagga waktiga ayuu la wadaagay wa faacilan wa filfaacil xagga faacilkana waa la wadaagay wadalika tusaale naxu qumtu waan istaagay ijlaalan weyneyn baan isku taagay laka adiga aan ku weyneynayo ijlaal waa masder weyneyntu xaggee ka dhacdaa qalbiga waa mucallil oo lima qumta maxaad u kacday ijlaalan waa isku wakti o waktiga kicitaankii waktiga ijlaalku waa isku wakti waana isku faacil oo qofkan hadlay unbaa ijlaalkana samaynaya da de waa inta ajrumigund war kuma caddo haddaba fa in faqada hadduu waayo waa ficlu shardigii almucalilu kan wax cilaynaya ee masderka ahi hadii uu waayo shardan shardi hadii uu waayo shuruudda aynu tilmadnay shanta ah ka mid a jura waxa lagu jeri bixarfin xaraf baa lagu jeri xarafkaasoo min xuruufi tacliili xurufta xuruf tacliilka ka mid a laam keliya maahe wadalika tusaale khalaqa ilaahay waa abuuray lakum ay liajlikum idinka dartiin buu u ma fi lardi jamiica iyo wa inii wa qawlihii imrqays qawlkiisa u yihi wa inii aniga la tacruunii waxa igu soo waxa i ama waxay igu soo dariyeysaa lidikaaki la xasuusashadaada hizatun qabandhacyo ama gariir iyo wa qawlihii imruqays qowlkiisa wuri faji'tu waan imiday walxaal qad nabat ay siibtay linawmin liajli nawmin hurdo darteed hiyaabaha dharkeegii athaliu ka saddexaad sharax min almafaacili mafaaciisha xaalada uu kamid yahay almafcuulu lahu weeyi wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuulu liajlihi lagu magacaabaa wa min ajlihi mafcuulu min ajlina waa la dhaahdaa mafcuulu lahu magacaa isagaa le mafcuulu min ajlina isagaa le mafcuulu liajlina isagaa le waynu isla fahnay soo ma inta magacba isaga ayaa le waa yahay haddaba mafcuulu liajliga sheekhu wuxuu ka soo horraysiiyey mafcuulu fiihiga mafcuulu fiihiga oo cibaaratu kufiya ah oo dhuruufta uga jeedo ayuu ka soo horraysiiyey muxuu uga soo horraysiiyey liannahu adkhalu minhu fi lmafcuuliyati agga mafcuuliyada isaga ayaa uga gelitaan badan uga dhow dhow wa aqrabu ila mafcuuli mulaqi mafcuul mulaqina isagaa usii dhow oo muxuu ugu dhow yahay likawnihi masteran de mafcuullahu waa master de mafcuul mulaqina master buu ahaatay sax soo ma saa darteed buu uga soo hormariyey ibnu xaajibna wuxuu ku sheegaa isagu mafcuulu fiihiga markuu tilmaamo ayuu mafcuullahga isagu sheega oo sababtu ah lianna ixtiyaaja alficli ila azamani walmakaani ashaddu min ixtiyaajihi ila alcila ficilku baahnida uu u baahan yahay wakti uu dhaco iyo makaanu ku dhaco ayuu uga baahi badan yahay ya cilo in la tacliiliyade marka ficil kasta de muxuu ka kooban yahay zaman iyo xadad buu ka kooban yahay sooma markaa makaan iyo zaman de darafku waa wuxuu dhex dhacayay ficilkuba de ya haddaad ega tirahdi sumtu dee laabudda waktigu dhaca lagama maarmaan ya haddaad tirahdi jelastu waan fadhiistay fadhigan waxaa lagama maarmaana maxay makaanu dhacay de markaa isaguna saasuu ku tacliiliya haddaba shuruuddiisa anaga tilmaamno waa shan weeyaan wlmasdr اqalbiyu in qad itaxad waktan wacilata wafaacila warad yansibu mafcuula lahu fi naxwi din lilahi طaacata takun miman aamin bu yihi wlxaasilu ana shuruuطa nasbi khamsatun kama fi khulaasati wa shuruuxiha sida ku sugan khulaasada iyo shuruuxdeedaba alifyaan ku gaari doonaa yusabu mafcuulu lahu saasuu idhahda alkaasu ka bilaaba marka wuxuu yidhi walmasderu masderka masderka alqalbiyu qalbiga loo nisbeeyey in warada haddii uu soo qad itaxada xaal u midoobay wakhtan ay filwakti xagga wa cilatan iyo xagga cilada wa faacilan iyo xagga faacilka yansibu wuxuu nasbin mafcuulan lahu buu nasbin wadalika tusaale fii naxwi din hogaamsan lilaahi ilahay u hogaansan aacatan liajli aaca adee cid aawadeed ku waxaad ahaan miman amina baad ahaan cida badbaada ee aamin noqota ayaad kamid ahaan markaa shuruuddi ba halkaa kutugmiye inuu masder yahay inuu qalbi yahay itixaad lwakti itixaad faacil iyo inuu mucalil yahay shanta muni sheeg intaasaad iska xifdi kartaa waday kaso wa huwa mafcuulu lahugu kulu masderin waa masder kasta masderka oo mucalilin cilaynaya lixadain xadath cilaynaya xadathkaasoo mushaarikin lxadain ay lxadai caamilihi caamilkiisa xadadkiisa ayuu cilaynaya xadadkaasoo mushaarikin la wadaagay ama mucalilka oo mushaarikin la wadaagay lahu xadadka fi zamani zamankuu la wadaagay isku wakti bay dhacayaan walfaacili faacilkana wuu la wadaagay oo ka ficilka faacil u ah ayaa mucalilkana faacil u ade wadalika kaasi ka qowlihi tacala ilaa sarreeye qowlkiisii weeyi yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga waxay yeelayaan farahooga waxay yeelayaan dee farta dhegta lama wada geliyo intaa yar hore la intaa yaro hore ayaa la geliya waa meelahay odhan jireen waa min tacbiir kulli wilaayat ljuzi meelahay balaaqiintu yidhahdaan weyaan kulli baa la cabir dee fartoo dhan inaad u geli wa kaas bal fartaada qaado dhegteeda maad gelin kartaa ya <laughs> ma gelin karti marka kulli baa la cabiri lakin maxaa loo jeeda juziyo de inta qaybta hore ag yar geli karta de yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga waxay yeelayaan fii aadaanihim dhagahooga min asawaaciqi hanqada darteed bay u yeelayaan xadara almawti geeri ka foojignideed darteed ayay jacligaa asaabicda ay gelinayeen u samaynayaan falxadaru xadarku masderun waa masder xadar muna masder hayn masderkaasoo dukira la sheegay cilatan cilo lijaclil asaabici faraha yeelidoodana cilo uu yahay fil aadani dhagaha la yeelayo waa masder weliba waa mucalil oo yeelidda faraha la yeelayo dhagaha ayuu cilo u yahay oo sababta loo gelinaya waa maxay waa xadar almowt ba u gelinaya wa zamanuhu xadarka zamankiisa iyo wa zamanljacli yeelida waktigeeguna waaxid waa mid waktigan ay yeelayaan iyo waktigan ay digtoonaanayaan hadda waa mid wa faaciluhumaa ay faacilulxadari wa faaciluljacli xadarka iyo jacliga faacilkooguna aydan noqode waaxidu waa mid wa hum faacilku alkaafiruuna de waa gaalada kuwan baqanaya ee dhagooga yeelaya waa kaafiriinta ashuruudu shuruudi markii la oofsaday intasaba waa nasboomay xadarkiide ila shuruudii o laga helay saa darteed xadar almowti ba la saasa loo nasbiyey halkaa waxaynu kaga baxnay tacriifka uu leeyahay waa kulu masdarin qalbiyin mucallilin lixadain mushaarikin lahu fi lwaqti wa fi zamaan intaa wey dukuulu laami tacliili cala lmafcuuli lahu wujuuban ba halka nagu sheegaya laamta laamu tacliilka la dhahda mafcuululahu waa inay waajibnimo u wuxuu yidhi falow faqada hadduu waayo almucallilu mucallilku haddii uu waayo shardan shardi haddii uu waayo shardiga oo min haadihi tani ka a tan ashuruudi shuruuda ah wajaba waxa waajiba waa lowda jawaabkaygi soo maa jaruhu mucalilka jaritaankiisa waajiba bilaami tacliili laamta laam tacliil la dhaha cilada faa'idaysa in lagu jaro ayaa waajib noqonaysa taasa waajib noqonaysa waayahay fa ma mucalil tusaalihii fa mithaalu ma mucalil ku fa mithaalu ma mucalil tusaalihi faqada waayey huwa mucalilku almasderiyata masderiye waayey qowluhu ilaahay qowlkiisa weyi tacaala allah sareeye uu yidhi huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica huwa allah alladii allaha weeyi khalaqa abuuray ay huwa allah lakum ay liajlikum idinka dartin wuxuu u abuuray ma shay ayuu abuuray maagaasoo istaqara ku sugnaaday fi lardi dhulka ku sugan jamiican xaale uu yahay maagu fa ina almukhaatabiina kuwa lala khitaabaya ee lala hadlaya hum ayagu alcilatu cilada weeyi fi lkhalqi abuurka ciladooda wa khufida waana la khafdiyey damiiruhum mukhaatabiinta damiirkoodiina waa la khafdiyey bilaami dee laam baa lagu khafdiyey linahu laamku linahu damiirku dhacafwen lnahu damiirku laysa ma aha mastera dee master ma aha maxaa laga waaya iminka masternimadi baa laga waaya soo ma waa la kumte ya waa la kumte de mster waxaa laga waaya masternimadi baa la waayy maadaama masternimadi la waayey lam in laskaga jiro ayaa waajib noqonaysa de lam in laskaga jiro ayaa waajib noqotay wa kadalika saasoo kale waxaa qowlu mrii lqaysi imrulqays qowlkiisiibaa sidan oo kale a oo isna lam laskaga jiraya maadaama laga waayo waxaynu haynaa waa kii laga waayey mastarnimada laga waayo weeyaan wuxuu yidhi walow anamaa ascaa liadnaa maciishatin kafaanii walam matlub qaliilu min almaali beydkan istishaada horana soo qaadanay waa yahay maxaan u dalishan jirnay markii hore maxaanu soo daliishan so horta inama soo marin ya maxasusud inama soo marin sooma hada fuaad baabu tanaasuc horkaa maxay ahaan jirtay ma tanaasuciiba kolkaa ma tanaasuc ba iminka mise tanaasuc ma walaysa minhu qowl mrulqays walow anamaa ascى liadnaa maciishati kafaanii qaliilu kafaanii walam aطlb qaliilu min almaali baabu tanaasuc kama mid ahayn marka waayo tanaazuca shardigiisu muxuu ah haddee lagu diro inuu macnuu asaxayo inuu macnuu asaxayo halkan marka la ega jumlada hore ayaa muhbat a low marka la geliyana menfi isku bedelaysaa lam adlubna sideeda hore waa menfi marka lowdii la geliyana muhbat bay isku bedelaysaa shay muhbat a iyo shay menfi a lagu wada diraya maxay qaliilun suuragalna maa macnuu inu asxaali doonaya marka walow hadii habata u sugnaan lahaa anamaa ascaa ay sacyi socodkayga lijli adna maciishatin nololta ugu liidata darteed u saciyayo haddii usugnaan lahaa ma sugne kafaani waxa igu filnaan lahaa qaliilun in yar oo min almaali xoolaa iguma filne walam adlub manaan raadiyeen almulka ah, mulki iyo boqortooyena almajda walmulka maan raadiyen laakin waan raadinaya wey laakin he hadda waan raadinaya marka maxaadushaahidka hadda uga jeeda maad garanaysaan liadnaa maciishatin adnaadani ma aha master waa ismu tafdiili walidalika laan baa la dn waana taliil de waana taliil ljli adna maciishati wey saxiix walala faadnaa adnaa afcalu tafdiilin wey walaysa ma aha adnaagani bimasderin masder maaha sheekhow walaysa ma aha bimasderin laysada ismiyaedi waa huwa khabarkeegi me bimasderin tooyana baabaa iska galabada badana walbaabu takhtasu bilaysa fi lkhabar bsoma waayahay ah, walaysa bimasderin masder ma aha falihaada ay falikownihi afcala tafdiili ahaanshaha uu ahaaday afcalu tafdiil ayuu jaaa yimiday huwa afcalu tafdiilkaasi makfuudan xaalo yahay mid la khafdiyey bilaami laam lagu khafdiyey laam baa laskaga khafdiyey markaa masder maadaama og noqon waaye dee laam baa laskaga khafdiyey marka soo warka ma ada waayey huwa mucalilku itixaad zamani zbn midoobidii zbnka xadadka iyo zbnka mucalilka midoobi waaye qowluhu imru qaws qowlkiisa wey imru qaysunbaa iskale ka ne fajitu waqad nadat linawmin hiyaabaha lada sitri ila libsat lmutafadili waa baxru tawiil wey imru qays طفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بصد لوبين دخول فحوملي alkaas ka bilaabanta marka qasidada ayay kamid tahay waa cilmiga adabka wey aadaabta maada waa adabka wey adab iyo aadaab farqa udhexeeya le nadat bitakfiif daad اmucjama jawhari wuxuu odhanayaa nadaa thawba nadaa thawba bimacnaa khalachu waa wey beytkan uu soo istishaatinaya waxa kale u yidhi uma qaala wuxuu yidhi jawhari wayajuuzu cindii agteeda waxa banaan tashdiidu litakriir in la shado si ay utusiso badni lada sitri bimacnaa cinda sitaarati waa sitaarada agteeda oo bikasri sin wayaan noqonaya marka lada sitri buu noqonaya allibsa bikasri laam ficla mr uhai munaajirin waa hay-atu libaasi qofka hurdo u diyaar garoobi qaabka u xidho dharka wahuwa ladii yabqa fi thawbin waaxidin waana ka ku baaqi noqda mare keliya mare keliya ka ku baaqi noqda ayaa la dhahda ka soco marka macnuhu waxa weeyaan ji'tu ilayha fi xaalatin qad alqat hiyaabaha can jasadiha liajli nom walam yabqa calayha ilaa lifsat lmutafadil saasuu ujeeda wahuwa athawb lwaaxid kaasuu noqonaya hiyaabahana binasbi mafcuul nadbat mafcuulkeegii wey shaahidkeenu uga soconnaana waa linawmin wey oo wuxuu ku jiray lam waayo lianna nawma lam yuqaarin nuduwaha hiyaabaha oo zamanka khalciga siibitaanka waktigiisa iyo zamanu nawnku laysa waaxidan ma mid keliya mar keliya ma wada dhacaande baynamaa faaciluhumaa waaxid waktiga mid keliya faacilkoogu waa isku midun oo qofkan dee diyaar garooba yunba seexdada laakin waktiga siibitaanka iyo waktiga hurdada kala dambeeya mana runaynta saasuu noqonaya marka wuxuu yidhi faji'tu waanu imiday wal walxaal qad nadat ay siibtay linawmin liajli nawmin hurdo darteed khiyaabaha dharkeegii ay siibtay lada sitfi daaha agtiisa ayay ku siibtay ilaa libsata almutafadili kii hurdada u diyaar garoobayay qaab xidhashadiisi mooyaane ah, libs saasuu noqonaya libsa mutafadilna ka hurdada u diyaar garoobaya qofka hurdada u diyaar garoobaya hay-atu xidhashadiisi mooyaane waxa weeyaan ayaan ugu yimid buu leeyay marka ilaadaasi libsada waa iska mustahnu noqonaya isagu mustahna ayuu noqonaya lada sitrina nadad iskaga tacalluji fajitu waan imid wal xaalqad nadad ay siibtay linoomin liajli noomin hurda darteed kiyaabaha dharkeegii lada sitri daha ay ku siibtay ilaa libsat almutafadili kii hurdada u diyaar garoobayey xidhashadiisa mooyaane fa ina nawma noomku wain kaana haba ahaado noomku cilatan cilo haba ahaado fii khalci hiyaabi dharka siibidooda cilaba ha u ahaado oo de marka la saxanaya laska siiba soo ma laakina zamana khalci thawbi marada siibitaankeega waktigeegu saabiqin mid ka horeeyo weeye calaa zamanihi calaa zamani nowm waktiga hurdada khalcigaa doorta ka horeeya waan isla fahnay ma saa loogu jaray maxay lam baa loogu jaray lam baa hee layskaga jaray wa mithaalu ma mucallil tusaalihii faqada waayey faqada waayey itixaad alfaacil faacilku inuu midoobo mucallilka waayeyna qawluhu shaacirkan qawlkiisa wey qasiidadana waa baxru tawiil weeyi waxaa iskale abi sakrin alhudali ninkaasa iskale wuxuu yidhi wainii lataarunii lidikraaki hizatun kaman taafada lcusfuru balla lahu lqadru cajibtu lisaaci dahri baynii wa baynaha falama nqada ma baynana sakana dahru fayaxu bazidnii jawan kula laylatin wayaa salwat alayaami mawciiduki lxashru wayaa hajra layla qad balagta biy almadaa wazidta calaa ma laysa yablugu lhajru wainii lataarunii lidikiraaki hizatun kaman tafada lcusfuru ballaa lahu lqadru hajartuki xataa qiila laa yacrifu lhawaa wazurtuki xataa qiila laysa lahu sabru sii wadaa maaragta hajartuku yidhi waan kaa tago waan kaa jirooday xataa qiila ilaa laygu yidhi laa yacrifu lhawa oo ninkani jacaylba ma yaqaano wazurtuki waan ku soo siyaarto waan kuu imida buu yidhi xataa qiila ilaa la yidhiba laysa lahu sabru waa sabirba malgan ya markaa la tacruunii waxa igu soo darinaysaa ma idaboolaysaa lidikraaki xusuusashadaada darteed hizatun qabandhacyo iyo gariir wey ya mar kasto aan ku xasuusta bule jirkaasaa ii dibaaxinaya ya kaman tafada siduu u geegisho alcusfuuru shimbirka cusfuurka la dhahda ama xamaruuba ballalahu qad ballalahu xaal uu qooyo cusfuurka alqadru roobku shimbiraha markuu roobkidosa ma geegishaan baadkas abrirr kagama siyaan mar alla marka qalbigaaga xusuusta kusoo dhacba saasaan u dubaaxinaya buu leey meel adag bay ka gaadhay soo ma waa kii majnuuneynana lahaa maxaa xubuhaa xubal ulaa kuna qablahaa waxalaad makaana lam yakun xulla min qablu ya meel dadkii ka horreyey meel ayna degin baad aad u qaadatu leey moogta فyا رb in lm تجعل الحب بynna سwاyni فاجعل lي عlى xbha jلda haddaynaan labadeedoo dhab naga hayn buu leeyahay ilah aniga dhimid dhabar adayga <laughs> ya han u sabre markaa nimanka u daashada mogta waayahay marka maxalushaadkan ee tacruuni bimacnaa takhshani wey dikraakina waa maay bikasri daal waa masder mudaafun limafcuulihi buu noqonaya masderun mudaafun limafcuulihi faacilkii baa maxduufa marka iminka masderkan waa masderun mudaafun limafcuulihi wey ah. lidikraaki la xusuusashadaadu noqonaya marka faacilkina muxuu noqonaya marka lidikri iyaaki buu noqonaya lidikri iyaaki buu noqonaya hizatuna birafci markaynu akrino saaba weeyaan waa faacilkii tacruunida waana bikasri lha hizaduna waa annashaatu walirtiyaax ya ruuxu inuu firfircoonaado de oo sidii hore u iska bedelo de waaya qaarkoodna waxay leeyihin oo ku sugan ba waa la fadxinaya oo haza la odhanaya haza zadana waa la shadaya kolkaa wuxuu noqonaya waa ricda waa gariir wey gariir buu noqonaya fatrana waa lagu soo dabdiya madas ah, kaaftu waa iska tashbiih maadu waa masderiya oo waxay noqonaysaa kantifaad lcusfuur buu noqonaya ah, cusfuurna waa bidami awalid awalkaa waa la daminaya jumlada balalahu lqadr waa jumla xaaliya cusfuur baa laga xaalinaya qad baana lasoo qadaraya markaynu xaalinayno jumlada lidikraaki markaa ehm, shaahidku waa lidikraakio laan buu ku jiray de muxuu ugu jiraya ikhtilaaf faacilid faacilkii baad khilaafay tacruuni ficilka xadadkaa ah, faacilkiisi waa hizatu masterka meesha yaalla faacilkiisina waa maxduuf saxiix wala la markaas isku faacil bay noqon waayeen isku faacil bay he ayay noqon waayeen alxaafid asuyuuti raximah llah wuxuu tilmaamayaa beytkan waxa ku jira waxaa loo yaqaano loo yaqaano ixtibaaka wax la dhaa oo nimanka ayuu yaqaanaan balaaqiyiintu ixtibaaka wax la dhaa wa alxadfu min alwali lidilaalati thani walxadfu min athani lidilaalati lwl ba u yaqaana ka hore wax laga goynaya ka dambaana tusinaya ka damba wax laga goynaya ka horaana tusinaya oo iminka macnuu wuxuu dhacaya waa inii aniga la tacruuni waxa igu daboolaysa lidikraaki xusuusashadaada hizatun qabandhacyo iyo wantifaadun gariir iyo gilgilasho ka dambayna tusinaya beydka damban ka fahmayna de la waa ixtibaaga kaman tafada siduu u gilgisho alcusfuuru cusfuur sida uu gilgisho oo wahtaza uu gariiro de maxayna tusinaya ka horeyna tusinaya ixtibaagaasa ku jira buu leeyay faina dikra dikra hiya iyadu cilatu curubilhizati qabandhacyada soo daritaankeega ciladeeda wey wa zamanuhumaa zamanka ay imanayaanna waaxidun waa mid walaakin ikhtalafa alfaacilu faacilkii baa iskhilaafay fa faacilu lcuruwi iyo daboolitaanka faacilkiisu huwa faacilkaasi alhizatu waa qabandhacyada wa faacilu dikraa masterka dikraa ah faacilkiisuna huwa mutakalim waa qofka mutakalimka hadda hadlaya liana almacnaa macnuhu wuxuu yahay lidikrii xasuusashadayda iyaaki adig ku xasuusanayo falama ikhtalafa alfaacilu faacilkii markuu iskhilaafay khufida waa la huwa mucalilkii iska dhe bilaamin laam baa lagu khafdiyey dawata lidikraa ki wa calaa haada qawlka ayuu jaa ku yimid qawluhu tacaala qowlka ilaahay litarkabuuhaa inaad fuushaan iyo waziinatan buu ilaahay u abuuray qurux ah, waziinatan qurux faina tarkabuuhaa tarkabuuhaa bitaqdiiri lian tarkabuuhaa bay qabtaa oo dee an masteriya ku jirta dee sooma laamtana laamu tacliil aylen laamu wa huwa rukuubku haddaba cilatun cilo ayuu u yahay likhalqi lkhayli wlbigaali wlxamiiri abuuritaankooga wuxuu u yahay maxay ciluu u yahay dee rukuubkan wajiia waana lala yimid bihi rukuubkii maqruunan xaaloya mid lala xidhiidhiyey bilaami laam baa lala xidhiidhiyey de rukuubkii maxaa lala xidhiidhiyey dee laam baa lala xidhiidhiyey waa marka masterka lasoo dhalaalinaya de master baa lasoo dhalaalinaya iminkale waa ficla soo ma likhtilaafi lfaacili faacilka iskhilaafay darteed baana loola xidhiidhiyey faacilkii baa iskhilaafsan warkuma caddo waayo lana faacila khalqi abuurka faacilkiisu huwa allahu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wa faacil rukuubi rukuubka faacilkiisu iyo rukuubka kuwa samaynayaana dee banu aadama wey waa ilma aadam mana saxayn mana faacilka kala duwanaan dee sidaa darteed laan baa la iskaga jiraya wajia waa lala yimiday biqawlihi ilahay qowlkiisa jala hanaahu ammaantiisu saraysaye wa ziinatan baa lala yimide mansuuban xaalo u yahay ziinatan iyado iyadoo mansuubaa lala yimide waayo lianna faacilaalkhalqi khalqiga faacilkiisu wa taziini iyo quruxda faacilkeegu huwa allahu tacala waa ilaahay de inay taziini nin noqoto taziinka faacilka sameeyey iyo khalqiga faacilka sameeyey labadaba waa allah saa darteed iyada waziinatan waa la nasbiyey de waxa kalo qaarkood culimada qaarkood leeyihin ficil maxduufa ku camal falayaba wazinatan wajacalahaa ziinatan ama wakhalaqahaa ziinatan wajacalaha weli wey wajacalahaa ziinatan qaarkoodna waxay le waaba waaba mafcuul mudlaq litatazayanuu litatazayanuu ziinatan sidaas kuu qurxisaan qurxin walakin alqawl alawala huwa alarjaxu qowlkaa hore ayaa raajaxo in la idhaahdo waa cillo weeye in la idhahdo waa xaggaa hore lagu cadfo halkaana waxay nagaga dhamaada mafcuulka loo yaqaano mafcuulu lahu ama mafcuul min ajli ama mafcuul liajli haddaba mafcuul min ajli lahu alaau xaalaat saddex xaaladood bu leyay horta mawaajiba in la nabiya abshukur mawaajiba in la nabiya ya mahadri marna waa waajib ma marna marna waa jawaas masaasa waajib maba jiraba sooma mafcuulkan waajib maba jira ataa shanti shardiyadoo laga helay ayaad ka jeri kartaa waajib maba jiraba saxiix walala saa u ogaadata wujuub nasbihiis waajib maba ahaba isagoo shuruudda shanta aynu usheegnaba laga helay ayaa iska jeri karta darabtu ibnii tadiiban litadiiban waad iska odhan kartaa maogta saxiix walala haddaba saddex xaaladood buu leeyahay alxaalat lula yati mujarada min alwalidaaf al iyo idaafaba isagoo ka dhaar buu yimaada al iyo idaafaba isagoo he ka maran buu yimaada haye fayaksuru nasbuhu wayaqilu jaruhu akariyadu baan eegna marka waxaa fara in la nasbiyo in la jarana way yartahay nasaxtuka raqbatan fi maslaxatika adan kuraa ka waran mika niyo waan kuu nasteexiyey raqbatan jacayl darteed fi maslaxatika dantaadaan jecelahay aliyo daf midna may jirta maxaa badan nasbaha badan jerkuna wuu yari lakin waa la jeri karaa dayg adkarin baan ka hadlay lakin waajib maada isagoon al iyo idaafo midna aan warin soo warkaas mid ma wa yati maqrunan bial isagoo al watana waa yimaada isagoo he al watana waa yimaada fayakuru jaruhu wayaqilu nasbuhu jarkaa badan markaa maxaana yar nasbaha nasaxtuka liragbati fii maslaxatika ayaad iska odhanaysa lal baa ku jirte wa yati mudaafan isagoo mudaaf u imanaya markuu isagoo mudaafa yimaadana wayastawi fiihi lamraan de midna ku badnaan maayo ya midna he ku badnaan maayo markaa waana nasbin kartaa waana jeri kartaa waaya markaa saddexda xaal u yeelanaya inuu al iyo idaafaba ka maran yahay nasbaha badan jerkuna uu yaryahay iyo inuu al wato jerkaa badan nasbuhuna wuu yaryahay iyo inuu mudaafun yahay yastawi amraan وqل أn يصxاabha الmجرd والcanس في مصxوb alwanshd laa tcud ljubna can lhayjai walow tawaalat maru lacdaai ina maalig baan ugu tegi doona insha alla waqala an yasxabaha lmujaradu wlcaksu fi masxuubi alwaanshadu laa aqcud ljubna can lhayjai walow tawaalat zumar lacdaai ya wayati maqrunan balfa yaksuru jaruhu baan ku yidhi soo wayaqilu nasbuhu isla muxuu yidhi laa aqcud ljubna aljubna muna iska nasbiba markaa waajib maaha waan iska ilaaliy adaba xukunkiisu waa intaa nasbihiisu waajib ma ahaba laakiin saddexdaa xaaladood buu yeelanayaa inuu alya idaafo wato nasbahaa badan jarkuna wuu yaryahay inuu al wato jarkaa badan nasbiguna wuu yaryahay inuu noqdo muaaf inuu muaaf noqdo labadii amarba way usinaanaya labadii amarba way usinaa mafcuulu fiih wallahu aclam subxaanaka allah ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk